alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina muxamedi wعalى alihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma callamtana wcallimna ma yanfacuna wzidna cilma qaala alimaam abu cabdillahi moxamed bn ismaaciil bn ibrahim albukhari raximah اllahu taعaalى bismi اllahi الraxman الraxiim kitaabu اljihaad kitaabu اljihaadi wasiyar wuxuu ku saabsan yahay jihaadkii iyo siiradii iyo khazawaadkii ku saabsanaa nabiga sala allahu calayh wasalam duulaamadiisii uu duuli jiray iyo siiradiisii jihaadku waxaa weeyaan badlu ljuhdi fii qitaali اlkufaar in dadaal badan lagu bixiyo gaalada la dagaalkeeda liiclaa'i kelimati illaah ilaahay kelimadiisana la kor yeelo oo diinta ilaahay ay sarrayso oo muslimiinta ay cizi iyo sharaf iyo karaamo ku noolaadaan oo cadowga uu dulli ku noolaado oo dacwada iyo faafinta diintu ay hesho masaaxo iyo xorriyad ay ku gaari karto meel kasta wasiila min wasaa'ili dacwa bay kamid yahay jihaadka in dadka diinta la gaadhsiiyo haddii ay wax caraaqil ah oo carqalad ah oo hor istaagta ay imaatana jihaad baa markaa imaaday haddii ay dacwadaasi bannaanka laga maro oo inay faafto diinta la ogolaado oo shareecada inay ardada ilaahay lagu xukumo wax allaala wixii shareecadaas ay gaadho dhanna ay u khuduucaan haddii la helana silmi baa lagula noolaanayaa gaalada iyo heshiis iyo inay ku dhaqmaan wixii qodobo aho islaamku uu qabo ayaga oo diintoodii iyo caqiidadooda aan lagu khasbaynin inay ka baxaan oo laa ikraaha fi diin ay tahay jihaadku waxaa weeyaan dirwatu sinaam alislaam islaamka meesha u koraysa ee baarkee laga waardiyeeyo wey waa meesha laga waardiyeeyo diinta iyo islaamka maalintii la waayo waardigaas wax ku jira oo ilaalinaya shareecada iyo diinta oo cadowga ka dhowraya oo laga cabsanaya maalintii la waayana dulli baa imaaday oo muslimiinta ku dhacay idaa tabaayactum bilciina wa radiitum bizarci wa akhadtum adnaaba albaqar wa taraktum aljihaad salata allahu calaykum dula laa yanzucuhu xataa tarjicuu ilaa diinikum markii dadku ay adduunka ku raadli noqdaan kana tagaan jihaadka dulli baa dadka ku dhacaya waana sidaa haysata maanta islaamka qofka muslimkaa marka caqiidadiisay ka mid tahay jihaadka inuu rumeeyo oo aamino oo qofkii aan ku fikirin inuu jihaado man lam yagzu walam yuxadid nafsahu bilgazwi maata shucbata min annifaaq munaafiqnimuu ku dhintay ninkaan isdhihin maalin uun diinta u dagaalan oo islaamka difaac oo ka qayb qaado wadiifadaasi wadiifat alambiyaa ah ee rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam aan arki doono inuu yidhi koox baxaysa inaan ka hara ma jeclaadeen sala allahu alayh waaalih wasalam qofkaan ku fikirin qalbigiisana uusan gelin qof nifaaq uu ku jiro weeyaan iyo munaafiqnimo laakiin jihaadka wuxuu u baahan yahay fiqi iyo fahm fiqu ljihaad in la fahmo u baahan yahay inayna masalada xamaaso iyo caro aynan ahayn iyo inuun qofku uu is yidhaahdo aargooso iyo cadaawadda ay gaalada hayaan keliya inuu u carooday arrintu inaynan ahayn baad garanaysaa in kutub dhan laga alifay kutubta waaweyna dhexdooda lagu dhex sheego kitaab dhan oo loogu macadalay kitaabu aljihaad marka sida salaadda loo barto oy shuruud u leedahay ay mubdalaad iyo wax buriya u leedahay oy makruuhaad u leedahay oo waxyaalo wanaajiya oo qurxiya u leedahay buu jihaadkuna sidoo kale u leeyahay waa masala sharciya wey oo u baahan in la ilaaliyo qawaaciddeedii iyo dawaabideedi iyo shuruudeedii wixii nusqaaminaya ama khalal iyo turaanturo ku keena laga dhowro laga ilaaliyo diin haddii aad u dagaalamayso waa inaad diinta dhowrtaa adiga naftirkaada kuna dhaqantaa marka fiquljihaadkaas meesha ay arrintu ka hadlaysan tahay wey inaan la fahamsanayn jihaadka iyo fiqigiisa iyo waddadii nabiga sala allahu alayh wasalam uu u qaadi jiray iyo mucaamalaadka iyo calaaqada dawliga ah ee nabigu calayh salaam uu ula dhaqmi jiray gaalada xarban wa silman hadduu dagaal imaado iyo hadday nabad imaataba siduu nabigu uga kala dhaqmi jiray waxa uu nabigu xeerin jiray iska ilaalin jiray dhowri jiray lama taabtaanka ahaa ee birmagaydhada ah ee waxa ay u bannaanayd nabiga calayh salaatu wasalaam inuu iska celiyo oo la dagaalamo dhiiggoola daadiyo siiradii nabiga calayh salaam baa nagu filan iyo dariiqii rasuulka sala allahu aleyh wasalam diintan uu nagu gaarsiiyey qaala almusanifu raximahu llahu tacaala baabu fadli ljihaadi wasiyar jihaadka iyo siirada fadligeediiyuu ku saabsan yahay wa qowlillaahi tacaala ilaahay qowlkiisana waa ku saabsan yahay uu yidhi alle ina allaha ilaahay ishtaraa min almu'miniin muminiinta wuxuu kaga gatay anfusahum naftoodiiyo wa amwaalahum xoolahooda wuxuu kaga iibsaday bianna lahum uljanna inay janno ay yeeshaan oo janno helaan naftooda iyo maalkooda laga gatay waxaana looga iibsaday oo la siinaya ayagoo helayaan janno yuqaatiluuna fii sabiili illaah waa marka waxaa la siinaya waa janno waxa laga gadanayana naftooda weeyaan ayagana waxaa la rabaa inay bixiyaan waa maxay waxaa la rabaan inay bixiyaan la rabo waxaa weeyaan yuqaatiluuna fii sabiili اllah jidka ilaahay bay ku dagaalamayaan iyo diinta alle sarrayntiisa iyo difaaceeda iyo ilaalinteeda iyo in la diido ihaano iyo dulli fayaqtuluuna waxbay dili deena wayuqtaluuna ayagana waa la dili haddaad dagaalamto waxna waad geysan waxna waa lagu geysan marka dadka noocaasa ee fii sabiili illaahi alla dartii u dagaalamaya nafyaa maalba ku bixiyey ilaahay jannu subxaanahu wa tacaala ayuu u ballan qaaday wacdan yabah weeyaan caleyhi alle korkiisa uu isku waajibiye xaqan oo waajib ah yabah xaqa oo runa oon ka bixid iyo ka noqod sha'an lahayn wacdigaasna fi tawraati tawraat buu ku dhex qoran yahay walinjiili injiilna waa lagu dhex qoray walqur'aani qur'aankana waa ku sugan yahay waman oofaayaa ka oofin badan bicahdihi ballantiisa min allahi ilahi xaggiisa axad ballan qaaday oo ballantiisa ka oofin badan alla ma jirto wey ballan buu ilaha qaaday ballantiisaasna laa yakhlifu lmiicaad kama baxo subxaana wa tacaala ee fastabshiruu bishaaraysta bibaycikum aladii baayactum bihi beyca aad gadateen naf iyo maal kuna gadateen inaad janno heshaan naftiinna maalkiinnana aad bixinaysaan beyc wanaagsan oo raabix oo faa'iido laga helay weeyaane bishaaraysta ilaa qowlii wabashir ilmuminiin muminiinta u bishaaree ka dambaysay weeye ataa'ibuuna alcaabiduun qaala ibnu cabaas wuxuu yihi alxuduudu aaaca waalxaafiduuna lixuduud illaahi buu ku fasirayaa xuduudda waxaa loola jeeda aaaca waalxaafiduun kuwa xifdinaya lixuduud illah ilahay xuduuddiisa ay daacat llah ilahay daacadiisa wاlxuduudu aaaca qaala اmusنifu xadaana اxasan ibnu صbax xasan ibnu صbaxin qaala xadaana mxamed ibnu saabiqin qaala xadaana malik ibn miqwal qaala samictu اlwaliid ibn cayzaar ayaan maqlay dakara asagoo ka warramaya can abi camr الshaybaani qaala wuxuu yihi qaala cabdulaahi bni mascuud radia allahu canhu ba wuxuu yihi sa'altu rasuula allah rasuulka ilaahi sala allah alay waslam baa waxaan su'aalay su-aaloo qultu ku idhi yaa rasuul allah rasuul allow ayulcamali afdal camal la sameeya kee u fadli badan qaala nabigu wuxuu yidhi asalaatu calaa miiqaatiha salaada wakhtigeeda la tukado lagana hormarin in lagana dibdhigin asalaatu calaa miiqaatiha wakhtigeeda in la tukado wakhtigaa u horeeyaan usii fiicanoo fastabiqu lkhayraat baa u daliila iyo adilada lamidka ah ee in lagu degdego khayrka tusaysa ama xadii asalaatu cala awali waqtiha xadiikaa daciif weeye qultu waxaan idhi uma ayu maxaa ku xiga qaala uma biru lwaalidayn labada waalidoo loo baarifalo xaqi ilaahay markii laga soo tago oo salaad iyo cibaadiya daacaa oo ilaahay uu leeyahay maxdi ah waxaa ku xiga xaqu lwaalidayn biru lwaalidayni baa ku xig labada waalidoo loo baarifalo alixsaanu ilayhima wey in loo ixsaanfalo oo loo samafalo wax loo taro loo turo warkoodana la maqlo waxay u baahan yihiinna wixii tabana lala garab istaago qultu waxaan idhi uma ayu maxaa ku xiga qaala aljihaadu fii sabiili illaah waddada ilaahay lagu jihaado wey acmaasha waa weyn ee ugu fadli badan buu ka mid yahay marka fasakatu waan ka aamusay buu leeya cabdullahi bn mascuud can rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam maxaa ku xigadii waan joojiyey walow istazadtu haddaan ziyaado dalbi lahaana la zaadani waa i ziyaadin lahaa maxaa ku xiga haddaan dhihi lahaa nabigana mar walba camalka khayrka iyo birigu ma dhammaado waana kala koreeyaayoo maraatib buu leeyahay mid walba hadda martabau tanaasuli martaba tanaasuli hoos buu isdegi lahaa uma ay uma ay si loo kala koreeyo qaala xadaanaa cali bnu cabdillaahi almadini qaala xadaanaa yaxya ibnu saciid alkhaطaab qaala xadaanaa sufyaan afawri qaala xadaanii mansuur ibnu muctamirin can mujaahid ibni jabrin can taawuus ibni kaysaan alyamani can ibni cabaas cabdullahi ibni cabaas alhaashimi radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu lahi sal اlahu alayh ali wasalam wuxuu nabigu yidhi laa hijrata bacda alfatxi fatxi makaa loo jeedaa markii maka la furtay oo muslimiinta gacantooda ay diba usoo noqotay kadib ka cararid laga carari ma jirto dambe marka hore ruksaa jirtay muslimiintii markay ka bilowdeen iimaanku islaamnimadu markuu ka bilowday jabal baa ku yaalla maka la yidhaha jabalu nuur buur baa ku taalla maka la yidhaahdo jabalu nuur nuurka waxaa weeyaan nuur lislaam wlqur'aan waliimaan wey iqra bismi rabbika aladii khalaq meesha kusoo degtay weeyaan halkaasuu islaamka ka bilowday nuurkiisa iyo iftiinkiisa kadib deena cariiri daran markii la geliyey oo cadowii ay isku dayeen inay baabi'iyaan waa lala cararay islaamnimadii si usoo kubcoo xoog u yeesho cadowaada inaad adoon tabarba haynin isku taagto oo deena lugta kugu majoojiya ayaduna sax maaha marka waxaa la aaday madiina madiina dowlad laga soo dhisay muslimiintii meel ay joogaan wax islaam iskugu imaaday halkaasaa deen laga soo duulo oo maka laga qabtay kol haddii maka gacanteena mar dambe mar ay soo gashay mar dambe ayaana gacanteena ka bixin weeyaan carar dambeoo laga carari oo laga tegi oo la dhihi dad baana qabsaday ma jirto xadiidkuna waxaa weyaan maclam waxaa weyaan mucjiza min mucjizaati rasuul calayh salaam inta ardo la qabsanayey ee isticmaalku uu mashriqiya maqrib uu wada jeexayey ee dhulka islaamka la qaybsanayey makal mukarama gaalo ma soo gelin soo maart islaam ixtiraam ay ixtiraamayaan ma ahayn oo baytulmaqdis baba haystaanba hadalkii nabiga calay salaam baa hortaagan laa hijrata bacda alfatxi maka lagama haajiraayo intii la qabsaday ee sanadkii sideedaad ee gacanta hosadi soo gashay kadib dib dambe looga carari maayo waxaana ilaahay awoodiisa samaawigaha ku dhici waa la jabin waxaana muslimiintaa rabaa inay difaacaan oy gacantooda ku difaacaan xataa bacd atawaariikh waxay sheegayaan isticmaalkii markuu ku dhowaaday jidda oo uu xeebihii soo galay in ilaahay dabeele kusii daayo oo doomahooda ay dabagaddoomeen oo qaraqmeen marka muslimiintaa raba inay ilaaliyaan oo difaacaan allana kaalmaystaan laa hijrata bacda alfatxi hijrada kale waa furan tahay intuu islaam jiro cadowna jiro muslimiintu meeshii lagu culays lagu saaraba inay ka tagaan oo meel kale oo ku badbaadayaan ama dhul islaam ha u cararaano ama dhul gaalo oo diintooda ku badbaadan ha u cararaane ile hijradu waxaa weeyaan marra muslim baad u carari marra muslimkii kuwa kuu dhaamo xagga xorriyada heliba ood ku carari walidaalika nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam markii muslimiintiisa la dhibay saxaabadiisa ardulxabasha oo kristaan ahayd buu yidhi arday aada maxaa yeele nin boqor oon dadka agtiisa lagu dulminin baa jooge marka hijradaas ayada way furan tahay weligeed way jiraysaa meel haddii laguu dhibo alam takun ardullahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha marka meeshii lagugu adkeeyo laguu dhibaba meel kale aad u cararaysaa laakiin maka kuma jirta iyadu laa hijrata bacda alfatxi walaakin jihaadun in lagu jihaadaa la rabaa iyo waniyatu niyad wanaagsanna lala imaado walaakin jihaadun waniya jihaad iyo difaac jihaadku lama u qaybsano jihaad alab wa jihaad difac labadaba waa laga rabaa muslimiinta inay isdifaacaan oo xawsadooda ilaaliyaan iyo inay gaalada meeshay joogaan oo ugu tagaan hadday dhibaatadooda ay ka baxsan waayaan muslimiintana dacwadooda iyo diintooda ay qodax ku noqdaan hor istaagaan labadaba waa mashruuc waa loo baahan yahay walaakin jihaadun wa niya niyad wanaagsan iyo ikhlaasna waa la rabaa iyo ila dartii inay kaa noqoto dhulqabsi iyo haniimo helid iyo ragiisa celin iyo muuqasho iyo waxaas hadday meesha kaa gasho weligaa cifan maysi nasri iyo guulla gaari maysi nasrigana wama nasru ilaa min cindi illaah ilahay gacantiisu ku jira ilahina shirki ma ogolo iyo riyaa iyo sumca marka walaakin jihaadun waniya ikhlaas laabudda minhu waa ikhlaas yaala dartiis waina stunfirtum haddii bixidna naga dalbo oo muslimiinta hogaankooda ay baxayna dhahaan cadowgii baa ina soo weeraraya ama waxbuu qursheeraya ama ubana qabsaday ee kaca fanfiruu baxa waxay ka mid tahay mararka jihaadku uu fardulcayn noqonayo asalku jihaadku waa fardulkifaaya bidaliili qowlihi tacala wama kana almu'minuuna liyanfiruu kaafa falowlaa nafra min kuli firqati minhum طaa'ifa liyatafaqahuu fi اdiin waliyundiruu qowmhum idaa rajacuu ilayhim allahum yaxdaruun asalku waa saas in la isqaybiyo qayma diintu ay faafiyaan oo silmi iyo barashadii wixii qaabna ay baxaan oo isqaybiyaan laakiin mar waxaa jirta uu fardulcayn noqon oo xataa aabbiyo hooyo aan laga idan qaadanaynin oo xataa haweenay rag ayna kala lahayn waa markii muslimiinta ay ku habsato dhibaato weyn oo gaalada xaggeeda ka timid oo la qabsado ama ninkii madaxda ahaa ee muslimiinta hogaaminaya markaas uu yidhaahdo ka kaca qaala xadaana musdad bn musradin qaala xadaana khaalid bn cabdilahi طaxaan qaala xadaana xabiib bn abi camrata an caaisha binti طalxa can caaisha um اlmuminiin radi allahu canha qaalat waxay tihi ya rasuul allah rasuul allow nara ljihaada afdal alcamal waxaan aragnaa jihaadka camalka ugu fadli badan inuu yahay oo raggu marba ku yaacaayo o baxayaan ay ku raacayaan afalaa nujaahidu haddaan haweennahay annagu maan jihaadno oo jihaadka ku darmanno qaala nabigu wuxuu yidhi lakunna waxaa idinka inii sugnaaday afdaluljihaadi jihaadkii u fadli badan idinka xaggiina marka la fiiriyo xajun mabruurun huwa xajun mabruur xaj la ilaaliyey oo la dhowray oo siduu ahaa loo gutay kaasaa idinka jihaadkiina u fadliga badana ee jihaadkan qitaaliga ah, ee xarbaha iyo dagaalka ee far iyo ee carar iyo orod iyo waxdil iyo waxuxeyntaa haweenka tabartooda iyo sutrigooda iyo cawradooda arintaasi munaasaba maaha laakiin waxyaalaha kale ka qayb qaadan karaan hadday noqoto daaweyn iyo hadday noqoto muxuu ahaa inay nafaqadii iyo cuntadii iyo waxa ku daba wadaan iyo dhiirigelinaya alalaaska shaqada ayagoo waxa weyaan way ka qayb qaadan jireen way ka qayb qaadan jireen wayna tegi jireen hubkoodan hore usii qaadan jireen hadii lagu soo xadgudbay say isku difaacaan haddii mararka qaar meele ay geli karaan oo diyaarad la duuniye iyo ay meelahaas iyo ay geli karaan waxba dhibaataa ah ma laho maxduur sharci aynu ka imaanan laakiin oo kii ay umu sulaym radia allahu canha abu dalxa wuxuu yidhi rasuul allah umu sulaym waatanoo toorri bay wadataa dagaalkii baa loo baxaya markaasuu wuxuu yidhi umu sulaymay toorrida seed yeeli wuxuu ku yidhi nabiga calayhi salaam waxaan rabaa bay tiri rasuul allah iyo ku tiri hadduu cadow iisoo dhawaado baqartu badh inaan caloosha kasoo ridaa rabaa bay tiri ninkii iisoo dhawaado dankama gelin rasuulka maruu ka qaaday qaala xadaana isxaaq isxaaq bnu mansuur qaala akhbarana cafaan bnu muslim asafaar qal xadaana hamaam qal xadaana mxamed bnu juxaada qaala ahbaranii abu xasiin ana dakwana xadaahu ana aba hurayrata radi allahu canhu xadaahu qaal jaa rajulu ila rasuuli lahi sala la alay sl nin baa nabigu yimid faqaala wuxuu yihi dullanii tus calaa camalin camal yacdulu jihaada jihaadka u dhigma jihaadka camal ajir iyo hawaab jihaadka u dhigma camal u dhigma nabi allow ibar qaala nabigu wuxuu yihi laa ajidu ma helayo wax jihaad u dhigma maxaa yeele nafta wax ka qaalisan ma laha wax naftaadiba aad u hurayso maalkaadina aad ku daba dhammaynayso wax lamida male jihaadku acmaasha kale ama waa badani ama waa makaani mxuaha waa maali wax badanka laga sameeyo salaada wax lacag u baahanoo muxuu ahaa zakaa tan ayadu maal iyo nafba waad gelinaysaa mukhaadaraad gelaysaa iyo khatar iyo meesha dhimashada ay aanaha u tahay baad geli marka wax u dhigma ma helaayo qaala nabigu wuxuu yidhi dagaal buu dara nabiga calayh salaatu wasalaam ayuu wuxuu kaga daray wuxuu yii hal tastadiicu ma kartaa wixii jihaad udhigmi karaa u dhigmi lahaa maba kartaa hal tastaiicu ma kartaa ida kharaja almujaahidu markuu mujaahidku baxo an tadkhula masjidak inaad masaajidkaadii gasho oo fataquuma aad salaad u istaagto walaa taftura mara aadan daalin inta uu maan yaha bil haduu maan yaha bisha aad salaadun ku jirto ma heli kartaa wa tasuuma aad maalin oo dhana soomanaato walaa tufdir aadan afurin hal maalina intuu ka imaanaya mujaahidka qaala saxaabigu wuxuu yidhi waman yastadiicu dalika yaa kara arrinkaa rasuul allow nafley baan nahay qaala wuxuu yidhi abu hurayra marka nabiga ala slam wuuu kadi halkaas jawaabtu halkaas ku dhamaatay ninkaama udhigmi laha mana keli kartaan qaala abu hurayra wuxuu yidhi ina farasa almujaahidi mujaahidka iskaba dhaafe faraskiisaaba layastadnu bayraqi fii tiwalihi heeraarkiisa iyo xarigiisau ku bayraqi fa yuktabu lahu xasanaat baaba loo qoriye iska dhaaf mujaahidka faraskiisa meel iskaga xidhanee heeraaranee xarig dheer inti lagu xidhay rista iyo cawska iyo meelahaas ka dhaaqdhaaqaaya hadduu intuu kibirka ka bata boodboodo labada lugood kor u qadqaado ajir buuba ka heli istamuhu waa bootinta uu boodaayo sharafan oo sharafayn waa kii riwaaya ka lahayd inta uu boodboodaayo faraska lugaha reedkaasaaba ajri looga qoray mujaahidka buu nabiga alayh isalaatu wasalaam asagii iska dhaaf wixii uu sameeyey toos u sameeyey qaala almusanifu raximah llah baaba afdal nnaasi muuminun mujaahidun binafsihi dadka waxaa ugu fadli badan qof muuminoo naftiisa ku jihaaday difaacay wa maalihi naftiisuu ku dagaalamaya yani dagaalamayaayo naftiisuu geeyey goobti wey wa maalihi maalkiisa fii sabiili llah xoolihiisana waa ku jihaaday fii sabiili lah waddada ilahi wqowli llahi tacaala ya ayuha aladiina aamanuu muminiina hal adullukumayna tusaa calaa tijaaratin baashara tunjiikum inay korin min cadaabin aliim cadaab xanuun badan tijaaro inay korinmayna sheegaa waa kan tuuminuuna billahi ilaahay rumeeya haddaad rabto inaad naar ka badbaado wa rasuulii rasuulkiisana waad rumaynaysaan watujaahiduuna fii sabiili illah waddada ilahina waad ku jihaadaysaan biamwaalikum xoolihiina iyo waanfusikum naftiina maalka la hormariyaa inta badan jihaadka marka laga hadlay hal aayad baa la sheegay oo aayaddaa ku bilaabanaya in allaha ishtara min almuminiina anfusahum wa amwaalahum maalkii nafti baa la hormariyey laakiin inta kale maalka la hormarinaya lannahu isticdaadku ka mid yahay intaadan goobta tegin waa inaad diyaarsanta diyaargarow waxaa kamida hubkii diyaaradihii dabaabaadkii sawaariikhdii baa kamida waa inaad acid allahuma stadactu min quwa quwadii baa la rabaa quwadana nabigeena calayhi salaatu wasalaam xilli dadku ay iska ahaayeen duruuftooda duruuf bidaaya o iska bilbilow ah oo arrintu ay iska ahayd un gacan qabsi waxa ugu weyne lasaystana uu ahaa leeb oo meel fog gaari karo ayuu nabigu wuxuu yidhi ina alquwata aramyi quwada iyo xooggu waa toogta buu yidhi nabiga alai salaam iyo garidda arrintaa maantay muuqataa haddii wax maanta is arkaaya male adduunku sawaariikh baa laisku samaystay nin walba halkaa uu fadhiyo ka kontarooli laysar baa lagu dagaalami halka adoo iska fadhiya waxaa kugu habsanaya waxaadan ogeyn meeluu ka yimid ayaa kugu habsanaya marka alaa ina alquwata alramyi quwadaas marka waa in loo diyaargaroobo wey dalikum khayru lakum saasaa inii khayr badan in kuntum taclamuun haddaad xog tihiin yakfir lakum waa inii dhaafaya alle dunuubakum dunuubtihiin uu inii dhaafay yudkilkum wuxuu idin gelinaya jannaatin jannooyin tajriihay qulqulayso min taxtihaa hoosteeda alanhaar oobiyaashii afartaa wa masaakina ayiba iyo guryo aad u wanaagsan oo fii jannaati cadni ku dhex yaalla jannada nagaadidee lagaba dhaqaaqaynin lagaba baxaynin dalika alfawzu alcadiim liibaanta weyn ee aynu ka dambaynay liibaan kaleo ka weyn baysu jirin waa midka asaga alfawz alcadiim wax allaah wixii marquub aha wanaagsanabaa la helay wixii laga cabsanayana waa laga badbaaday alfawzu bilmarguubi wanajaat can almarhuub ayaa la yidhaahdaa falaax xadaana abu yaman alxakam bnu naafic qaal akhbarana shucayb bin abi xamsata can zuhriy qaal xadaanii caطaa ibnu yaziid alayhi ana aba saciidin alkhudriyi radia allahu canhu xadaa qaala wuxuu yidhi qiila ya rasuul allah rasuul allow baa la yidhi ayunaasi afdal dadka u fadli badan faqaala rasulu lahi sal slm wuxuu yidhi muminun yujaahidu fii sabiili اllah qof mumin oo waddada ilahay ku jihaadi binafsihi naftiisa iyo maali maalkiisa qaaluu waxay dhaheen uma mayaa ku xiga qaala mu'minu fii shicbin gol jooga qof intuu iskagaba baxay meelaha dadka ay iskugu imaadaan iyo buuqooda iyo bulaankooda deena iska aaday fii shicbin gol min ashicaabi golaha ka mida meelaha cidlada ee baadiyaha buur korkeeda haataya iyo meelaha kale ee mxuu ahaa dooxooyinka meel cidlada u iska aaday shicbi min ashicaab gol buu aaday yattaqi llaha halkaasu ilahay kaga cabsanaya ka aadaamaya ka salaad tukanaya zakadiisa bixinaya wayadacu naasa dadkana wuxuu kala tegay oo la dhaafay min sharihi shartiisa tawaaducaasaa loo baahan yahy qof hadduu maanta yidhaahdo magaalada fasaadkeeda iyo munkarkeedii baa matay waan iskaga carabi fiihi noocun min alghuruur ayaa ku jira ah, way jirtaa ayaam alcusla maalmo in la cararo oo hijra waa jirtaa laakiin fii nafsi lwaqti waxaa la rabaa qofka inuu isaga laftirkiisa uu dareemo inuu yahay bashar uu bini aadamka shar ku hayo oo uu dhibaato ku hayn karo marka waxaa la rabaa dadka tooda intuuna fiirin inuu yidhaahdo shartaydaan dadka kala fogaani marka wayadacu naasa dadku wuxuu kala tegayaa min sharihi shartiisa isaga tiisa horta ha fiiriyo tiisa ilan lahubaaye oo is og yahay isage kadib deena dadkana waa ka badbaadayaa hadduu fogaadee baabu ducaai biljihaadi wa shahaadati lirijaali wاnisa wuxuu ku saabsan yahay adducaa aan ka boodi miya waay qala xadaana abu lyaman alxakm bnu naafic qala akhbarana shucayb bn abi xamza dinar can الzuhriyi qala akhbaranii saciid bn musayibin ana aba hurayrata qaal samictu rasuul اlahi sal ly slam baan maqlo yaquulu leh mahalu lmujaahidi fii sabiili اllah qofka waddada ilahay ku jihaadaya wuxuu la mid yahay wallahu aclam ilaahay baa yaqaana biman yujaahidu fii sabiilihi qofka waddadiisa ku jihaadi rabbi baa yaqaanee waa jumlo muctarido oo ishaaraysa inay muhimmadu tahay ikhlaas iyo alla dartii inuu yahay unbaa fii sabiililah lagu helaaye taasna ilaahay baa yaqaana qofka ay ka tahay ka mahali saa'imi mujaahidka fii sabiili illahi ee lilaahida wuxuu lamid yahay qof sooman maalin walba qaalqaa'im habeen oo dhan taagan wa tawakal allahu ilaahina wuxuu u kafaalo qaaday tadamana bay ka dhigan tahay wuxuu u damiintay oo u kafaalo qaaday u ballan qaaday lilmujaahidi fii sabiilihi waddadiisa ka ku jihaadaya bian yatawafaahu an yudkhilahu ljanna ogow taqdiim taakhiira ku sugan an yudkhilahu ljanna inuu jannada geliyo in yatawafaahu hadduu oofsado wey inuu ilaahay jannada geliyo u ballan qaaday hadduu oofsado ow base yarjicahu wuu soo celiyo saalim isagoo nabadgalay maca ajrin ajir buuxana wata aw aniimatan waaniimatan animana wata aw amase aniimatan aniimo wata haddii marka uu dhintana janna u ballan qaaday haddii kalena wuxuuba soo noqon isagoo saalim oo nabadgale oo dhibaato gaarin iyo dhaawac uuna gaarin ajirna wata kaamil ah ajir kaamila ah markuu wata waa goorma waa hadduuna wax qaniimaa soo helin haddii intuu dagaal galo wax qaniima iyo xoolo u gaalada ka soo helay aysan jirin ajirkiisa ajirkiisa wuu ka nusqaansan yahay haddii uu markaa haniimala-aan u ahaan lahaa haniimada iyo xoolahaas uu soo helay adduunyada uu soo helay dee murugtii yaa ka baxday waa faraxsan yahay baynamaa ninka dagaalamay ee aan waxbana soo helin ku farxo ajirka iyo hawaabka uu helay <clears throat> laakiin noocunbaa murug baa ku jirta in intaa la dagaalamayo haniimada uuna soo xagin waxbana uuna soo helin xusnigaasa ku taagan marka ajirka agga ajirka loo buuxinaya ajirtaama la siinaya kan kale haniimada markaa helayna ajru maca haniim buu heli laakinahu hayru tam bu ajirkiisaas tam maaha baabun soo maaha baabu ducaai biljihaad in lagu ducaysto jihaadka iyo washahaadati shahaadada oo ilaahu shahaado igu arsuqaa tiraahdo fii sabiili illahi ku dhinto lirijaali ragga iyo wanisa haweenka loogu duceeyo labadaba loogu duceeyo ama ay ku ducaystaan labada waa imane in ayaga ducaysanayaan iyo in loo ducinayo labada wa arki doontaa wa qaala cumaru cumar baa wuxuu yidhi allahuma arzuqnii ilaah waxaad igu arsuqdaa shahaadatan shahaada fii baladi rasuulika rasuulkaada beledkiisa oo madiinaah anoo shahiid ama ah ku dhinto kitaab alxaj baan kusoo marray xadiidka isagoo dheer markaa cumar radi allaahu canhu wuxuu yidhi madiinana aan ku dhinto allow shahiidna aan noqdo marka uu hadalladaas ku ducaysanaayo islaamku wuxuu ka sii goynayaa ciraaq oo la qabtay shaam oo la qabtay ardu sawaad dhulkaas farisiya ruumbaaba jasiirat alcarab oo dhan ba gacanta lagu dhigay madiinadan uu leeyahay baan ku dhintanoo shahiida ah, muslimiinta gacanta ku haysto oo aan ah, markaas wax dagaalaga ah kama jiro laakiin way dhacday ducadii waa loo aqbalayoo mid mujuusi ah oo gaalo kamida gaalada oo addoommadii muslimiinta kamid ahaoo muqiira binu shaba u ayaa dilay oo gaal ah marka isagoo salaad tukanaya waa kii ku dhufan jiray xawash kaga dhuftay shahiid buu ku dhintay madiinadii rasuulkana waa lagu xabaalay jamba saaxibihi sala allahu caleyh wasalam oo saaxibayhi labadiisa saaxiib abubakar iyo nabiga calayh salaam dhexdo agtooda la dhigay lagu xabaalay qala xadaana cabdulahi bn yuusuf atanisi can maliki ibn anasin can isxaaq bn cabdilaahi bn abi alxata can anas bn malikin radi allahu canhu anahu samica wuxuu maqlay anaskaas oo yaquulu leh kaana rasuulu lahi sala اlah alيه wasalam wuxuu aha yadkhulu kii u gala calaa ummi xaraam ummi xaraam binti milxaan gabadha la yidhaahdo umu sulaym bay walaala yihiinoo anas habareertii wey fatudcimuhu waxay quudin jirtay nabiga gurigeeda u tegi jiray calayh salaatu wasalaam umusalem gurigeeda guriga umu gabdhahaas iyo xaafado gaara waxaa jira si gaara nabigu u dhaqaalayn jiray oga warhayey ayagana uu si gaara u ogaan jiray wiilay walaala ahaayeen baa nabiga calayh salaam maciisa isagoo jihaadka ku dhintay si gaar u ogaan jiray wiilkan u khidmeeya anas binu maaliga tobanka sana u khidmeynayay reerkoodii weeye qowskoodii cidaasuu nabiga calayh salaatu wasalaam ka tegi jiray ayagana waa karaamayn jireen cuntaysiin jireen wa kaanat umu xaraam waxay ahayd taxta cubaadata binu saamid saxaabigii cubaada binu saamid ah radia allaahu canhu abaadhaanmalaynayaayb saxaabigii cubaada binu saamid ahaa radia allaahu canhu wa axadu nuqabaa nuqabadii ka mid ahaa saxaabigaasaa qabay fadakala calayha rasuulu llahi sala alla alay waslam nabigaa u galay sida caadadiisaba han jirtay faadcamat ayadana sida caadadeed cuntaysiisay wa jacalad waxay guda gashay tafli ra'sa inay madaxa nabiga u furfuraysa sala allah aleh wasalam tafali waxaa weye madaxa oo la furfuro oo wax laga maarata faraha saa loo gelgeliyo ayaa la yidhahdaa tafaliga baqitaan iyo nadiifin iyo wabay nabiga ala salam madaxa u furfuraysaa fanaama rasuulu lahi sal اlahu wasalam baa wuxuu yaasaxday uma stayqada nabiga alayh salaam waa toosay wahuwa yadxak isagoo qoslayu toosay qaalad waxay tihi faqultu waxaan idhi wamaa yudxikuka maxaa kaa qoslisinaya rasuul allah rasuul allow qaala wuxuu yidhi nabigu naasun dad baan arkay min ummatii ummadaydaa yaa curiduu la ii bandhigay calaya korkayga dad ummadaydaa la ii bandhigay hurdadoo la tusay usaatan xaalay yihiin kuwa duulaya fii sabiili lahi waddadii ilahay ku duulaayo oo jihaad yarkabuuna ayagoo fuulanoo saaran habaja haada albaxri baddan cas aburkeeda iyo hirkeeda ayagoo kor saaran muluukan xaalaad mooda boqorro cala lasirati sariiro saaran oo mila muluuki boqorro oo kale cala lasirati sariiro saaran ayagoo aad mooda boqorro sariiro saaran doonta korkeeda ka saaran xilligiisa ile nabiga ma jirin doon badda in lagu dagaalamo xarbuhu iyo dagaalku wuxuu ahaa afantari beriga iyo dhulka ku dagaalamayso xilligii nabiga calayh salaam iyo xilligii abubakar iyo xilligii cumar intaba waxay ahaayeen berri dagaalku berri buu ahaa xilligii cufmaan baa ugu horreeyey inay muslimiintu can ariiq ilbaxri xagga badda ay ka dagaalamaan oo doomo dagaal ay samaystaan oo ku baxaan oy cadowa ay ugu tagaan meelaha ay degan yihiin jasiirooyinka iyo dhulalka kale ee xeebaha ag degan marka nabiga calay salaam tanuu yaa ilaahay u muujiyey inay dhici doonto in muslimiinta intay markaana madiine iyo maka iyo xijaaz oo kooban baa la hayaa rasuulka calayh salaatu wasalaam ardilcarab oo dhan intii gacanta lagu dhigay in loo gudbi karo xataa badaha ayuu nabiga calayh salaatu wasalaam bishaaraynaya shaka isxaaq baa shakiyey wuxuu shakiyey muluukan cala lasira in la yidhi oo la sugay oo mila almuluuka oo tashbiiha ayuu shakisan yahay midkii loola jeegay isxaaq bin cabdilaahigaasi anas adeerka uu yahay qaalad waxay tidhi gabadhii umu xaraam aheed faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah udcu llaha ilaah ii bari yajcalanii minhum in igu daro fursaddii ka faa'idaysatay inuu kuwaasi igu daro mujaahidiintaasi badda ku baxaaya ilaahay ii bari nabi allow fadacaa lahaa rasuululahi baa ilaahay u baryey wakaa shaahidka wey in loo ducaysto lagu ducaysto aljihaad washahaada marka shahaada kuma qora meeshan xadiidka laakiin jihaadku waxaa weeyaan natiijadiisu waa shahaada haddaad jihaaddo gasho waxa la raadinayo loo sacyinayo waa ashahaada fii sabiili illah in waddada wanaagsan lagu dhinto oo diinta difaaceeda lagu dhinto kolba waa la dhimane nacam fadaca laha rasuululahi waa u duceeyey uma wadaca ra'sahu madaxiisu haddana dejiya hawrdadiibu ku laabtay uma istayqada waa toosa wayalxaq isagoo qosli haddana faqultu waxaan idhi wamaa yudxikuka maxaa kaa qoslisinaya ya rasuul allah qaala naasun min ummati dad ummaddayda ka mida yacuriduu calaya laii bandhigay qusaatan iyagoo duulaya fii sabiili illah kama qaala fi lawali sidii markii horeoo kale mulukun cala lasira aw milu lmuluuki cala lasira qaalad waxay tihi faqultu waxaan ku idhi ya rasuul allah udcullaha ilahi ii barya an yajcalani minhum igu daro qaala nabigu wuxuu yidhi anti min alawaliin takraar ma aha ruyadan qoladii hore iyo qoladan waa kala yihiin labada ru'yo kuwa horaad ku jirtaa buu nabigu sala allah alay wasalam soo kuwa dambe inay ku jirtana ma dhici karto looguma ducayn karo maya kuwa horeay ku dhimatay kuwa horeay ku dhimatay kuwa dambe maba soo gaarin waa kanoo farakibat ilbaxra baddi bay fuushay fii zamani mucaawiyata bin abi sufyaan xilligii mucaawiya bin abi sufyaan uu qaa'iduljeishka ahaa ciidanka hogaaminay marka leeya fii zamani mucaawiya zamanu imaaratihi ma aha ee waa zamanu qiyaadatihi ljeish zamanku waa zamanu cumaan radia allahu canhu xilligii cumaan wey amiirka muminiinta cumaan buu ahaa laakiin ciidanka waxaa loo dhiibay mucaawiya bin abi sufyaan awalu jeish yaqzuu fi lbaxri ayuu ahaa mucaawiya hogaaminaya nabigana wuxuu duceeye wuxuu yidhi dembigooda waa la dhaafay buu yidhi waxayna ka mid tahay min manaaqibi mucaawiyata radia allahu canhu mucaawiyo ammaantiisa marka laga sheekeynayo fadaaishiisa waxaa ka mid ah nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi ciidanka u horeeya badda ku duuli dembigoodaa la dhaafay yuu noqday ciidanka ninka hogaaminaya mucaawiya bin abi sufyaan shiicada iyo raafidada wax ka sheegaysa mucaawiya marka halkaasaa lagu radinaya mafuurlah wey waa loo dhaafay fasawicad waa la legday can daabatiha gabadhi daabadeedii xiina kharajat min albaxri markay badda ka baxday markay badda ka degtay oo la degay doomihii laga degay yaa daabadeediiba faraskii loo soo dhaweeyey ful ay maagtayba waa ka soo dhacday luqunta ka jabta waa dhimatay fahalakat halkiibaa lagu xabaara ku dhimatay qofka mujaahidka intuu socdo wixii soo gaaroo dhanna shahaado iyo waxay u noqonaysaa wuxuu noqonaya ajri afaha buu noqonaya xataa haddaanan cadowga gacantisa u dhimanin oo turaantura u dhinto uu maarata shil kale u dhinto ajirkii shahaadaduu helaya baabu darajaati mujaahidiina fii sabiili اllah qolada mujaahadae mujaahidiinta waddada inaa ku jihaadi darajooyinkooda inayn dadka kale ayna la mid ahayn oo boqol darajo u gaara ay leeyihiin yuqaalu haadihi sabiilii wa hada sabiilii aayaddii ayuu ka hadlaya qul haadihi sabiilii adcuu ila اllahi calaa basiira sabiilka yudakaru wayuanaf intaasuu raba inu kuu sheego lafdigaasi waa lafdi tadkiir iyo taaniis labadaba loo isticmaalo oo waxaa la dhahaa haadihi sabiili soo maartid muana loo istimaawa loo isticmaalay muana baa loo isticmaalay muana haadihi baa layidhi midan sabiili wey wahaadana waa la yidhi mudakar baa loo isticmaalay wahaada sabiilina waa layidhi marka labadaba waad arkaysaa liyudilla can sabiili illaahi wayatakidaha baa la yidhi damiir muana baa loo celiyey huzua naam ayb qaala musnifu qaala abu cabdillahi اlbukhaari guzan waaxiduhaa haazin waa jamc guzigan ow kaanuu guzan soo ma ahaen laa takunuu kaladiina kafaruu waqaaluu liikhwaanihim ida daruu fi lardi wakaanuu guza yani ay noqdaan kuwa duulaaya waaxiduhaa haazin weeye mufradkeedii hum darajaat cinda allah aayaddii humtaasi bimacnaa lahum bay ka dhigan tahay lahum darajaatun cinda allah darajooyin bay leeyihiin hum ayagu darajaatu weeye macnaheeda waxa waya loo jeeda ay lahum darajaat darajooyin bay leeyihin waa kala koreeya oo ka sarreeya dadka kale xadaana yaxya bnu salixin qaala xadaana furexin can hilaal bn caliy can caطaa bn yasaar can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala nabiyu sala اllah alيه wasalam wuxuu yidhi man aamana biاllah ninkii ilaahay rumeeye wa birasuuli rasuulkiisana rumeeye muwaxid mumina noqda wa aqaama salaata salaada iimaanka ku xigay salaadana ogo la imaada wasama ramadaana bisha ramadaanna sooma kaana xaqan cala allahi ilahay korkiisa wuxuu waajib waxaa ku ah wuxuu isku waajibiyey tafadulan ilahay korkiisa wuxuu isku waajibiyey an yudkhilahu ljana inuu jannada geliyo lanno xaqulcibaadi xaqullahi baa jira xaqullahi cala alcibaad wa xaqulcibaadi cala allah haddii xaqi ilaahay gutaan addoommaha ilahayna wuxuu isku laazimiyey inuu janno geliyo jaahada fii sabiili illah waddada ilahay ku jihaado oo mase ha iska fadhiyo fii ardihi dhulkiisa allatii wulida fiiha lagu dhalay dhulkii lagu dhalay iska jooga haduu rabo ama jihaad ha u baxo kolba hadduu mumin muwaxida yahay oo arkaanu islaamkii uu la yimid takaaliiftii waajibaadkii shareecadana u gutay jihaad janno kama rebayso jihaad la'aan jannada uu geli faqaaluu waxay dhahen ya rasuula allah afalaa nubashiru nnaasa dadka miyaanan u bishaaraynaynin waaba wax weyn jihaadkii oon dadkaan jihaadka gelin baa laleey jannay gelaya marka maan u bishaarayno saxaabada way u taagnaayeen qaala wuxuu yidhi inna fi ljannati miata daraja u sheega laakiin jannadu laysa janna waaxida inahaa janaan kii ku dhihi nabiga alayh salaatu wasalaam gabadhii saxaabiyadeeda wiilkeeda u dhintay ina fi ljanati mia daraja boqol darajaa jannada ku taalla oo kala koraysa acaddaha allahu ilahay u diyaariya lilmujaahidiina fii sabiili illah waddadii ilahay kuwa ku jihaadaya maa bayna darajatayn labadii darajaba waxaa udhexeeya oo isku jiraan kamaa bayna asamaai walardi samada i ardaynta isku jiraan oo kale yani boqol kunna waa la yidhi shan boqoloo kunna waa la yidhi hamsumiata caam baa la socon faida saaltum llaha hadday ilahay wax weydiisanaysaan fasaluuhu waxaad weydiisataan alfirdowsa firdowsa weydiista ah, firdowsa ilahay weydiista fainahu firdowsa jannada la yidhaahdo awsad ljanna jannooyinka midda oogu fadli badan weeyaane wa acla aljanna jannada midda oogu sarraysa weeyaane marka firdowsa waxaa weeyaan acla aljinaani xisan wa macnaa xagga xisiga iyo muuqaalkana way ka sarraysaa macna ahaanna way ka qiimo saas darteed haddaad kallaba alla janno weydiisan himadaada caali ka dhigoo aad u sarraysii himadaadaoo ilaahay firdowse isiidhe ilah firdowse gelidheh ducadaasaa lagu ducaystahay ilahuna geli uranu qaala wa fawqahu carshu araxmaan jannatulfirdowsana waxaa kor ka jira allaha raxmaana carshigiisa wa minhu jannatulfirdowsa u celi damiirka tafajaru waxay ka soo burqadaan anhaaruuljanna jannada webiyaasheeda afarta ah waxay ka soo burqadaan jannatulfirdowsay ka soo burqadaan qaala muxamed ibnu fulex can abiih wafawqahu carsh raxmaan ayuu isagu yidhi uraahu qaala muuna dhihin shakilaan buu yidhi wafawqahu janat lfirdowsa waxaa ka koreeya carshuraxmaan allah raxmaan carshihiisa wallahu fawqa carshihi subxaanahu wa tacaala mustawin calayhi istiwaan yaliiqu bijalaalihi wacadamatihi baayinun can khalqihi laa takfaa canhu khaafiya wax ka qarsoonna ma jirto ilahi subxaana wa tacaala ka sarreeya makhluuqiisa maca dalika wax ka qarsoon ilaahay ma jirto yaclamu khaainat alacyuni wamaa tukfi suduur isha khaainada ee biliqsiinaysa wax fiirinaysa ee wax qishaysa xadaysa iyo qalbiga waxa ku jiro ogyahay subxaana xadaana muusa bnu ismaaciil qaal xadaana jariir qaal xadaana abu rajac can samura ibnu jundubin radi allahu canhu qaal qaala nabiyu sala allah alay slam wuxuu yihi ra'aytu leylata xalay waxaan arkay rajulayni laba nin oo atayaana ii yimid fasacidaa bi shajara geedii saareen adkhalanii waxay geliyeen daaran daar hiya axsanu ka wanaagsan daartii hore wa afdalu ka fiican lamaana ma arkin qadun weligay axsana minha daartan aan galay daar ka fiican qaala markaasuu yidhi jibriil iyo malagii markaan weydiiyey dam u dambaysay ama haadihi daarta haadihi daaru daartan fa daaru shuhadaai shuhadada daartoodi wey waan soo marray xadiika soo mudawala mufasala xadiikii nabiga la dheelmiyi weeyaan fi noom hurdada baabun wuxuu ku saabsan yahay alqadwatu warawxa fii sabiili illah kallahaadda loo kallahayo diinta difaaceeda fii sabiili illaahi iyo carawa loo caraabaayo wa qaaba qawsi axadikum iyo axadkiin qaansadiisa meel la dhigo qadarkeed fi jannada bal inta ay adduunka intiisa kale siday uga fadli badan tahay qaaba qawsi axadikum ay qadra qawsi axadikum axadkiin qaansadiisa qadarkeed iyo meesha uu fi jannada laga dhigay intaasoo kaleo jannada laga dhigay iyo adduunka kale sidii ay uga fiican tahay intaas xadaana mucalla bn asadin qaal xadaana wahayb qaala xadaana xumayd can anas bni malik radi allahu canhu can nabi sal slam qaal laqadwatun fi sabiili اllah kallahaad ilaahay diinkiisa difaaceeda loo kallo aw rawxatun caraabo khayran ilahay ka khayr badan min addunya adduunyada iyo wamaa fiiha wax ku dhex jira adduunyada wax ku jiro dhan waa zaa'il wax zuuli wey laakiin waddadaasi iyo fii sabiilillahidaasi ajirka tawaabka lagu helo wax baaqiya lagu helaa jannaa lagu helaa daarulkaraama lagu helaa wax isku dhigmo marka wax baaqiya wax faaniya ah ma aha ma jiro xadaana ibraahim bnu mundir qaala xadaana moxamed bnu furayxin qaala xadaanii abi furayx can hilaal bni caliyin can cabdiraxmaan bin abi camra can abi hurayra radi allahu canhu can nabiy sala allah alay wasalam qaal laqaabu qawsin qaanso qadarkeed fi ljannati jannada jannada markii laga hadlaayo in qaanso la dhigo oo jannada ah yaa khayrun ka khayr badan mima tatlucu calayhi shamsu watagrub waxay qoraxda u soo baxdo oo u dhacdo waa adduunkoo idil adduunkoo idil wey qoraxda u soo baxdo wayna u dhacdaa wa qaala wuxuu yidhi laqadwatun kallahaad ow rawxatan caraabo fii sabiili illaahi lagu caraabo loo kallaha khayrun ka khayr badan mima tatlucu calayhi shamsu waxay qoraxdu u soo baxdo wa taqrubu u dhacdo waa adduunkoo idile xadaana qabiisa qaal xadaana sufyaan thawri weeyaan can abi xaazim salamata bni dinar can sahl bni sacdi radi allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alيh waslama qaal alrawxatu caraabaha wاlqadwatu kallahaada fii sabiili اllahi loo caraabo loo kallahaa afdalu ka fadli badan min adunya addunyada wamaa fiiha waxay ku dhex jira qaala baabu lxawri اlciini wa sifatihina xawrulaciinta gabdhaha la yidhaahdo ee jannada alla ku dhex abuuray muminiinta mutaqiinta ahna loogu talagalay yaa laga hadlaya iyo tilmaantooda kuwan gabdhaha muslimaadka ahna iyaguna waa la hagaajinoo ina anshanahuna inshaan fajacalnaahuna abkaaran intii la hagaajiyo dib loo habeeyo oo la qurxiyo oo la wanaajiyo tii habara heedgasho inti laga dhigo ayaa dib loo soo habeenaya iyaguna jannadoodii ay u soo shaqaysteen ee camalkoodii saalaxana way helayaan ragna way ku dhex elayeen waka ayaa waliba ka fadli badan gabdhaha xoorlaciinta jannada lagu dhex abuuray ayaa ka fadli badan kuwa camalba lamayn imaaninba waa la abuuray jannadii bay dhex fadhiyaan soo dhawoyn bay halka taagan yihiin iyo raaxa lagu talagalay kuwan ayaga cibaado iyo takaaliif sharcibaa saaraa markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala jannada geliyey marka ayaga waa gabdha ajir badan oo hawaab badan wey yaxaaru fiiha araf xawrkaasuu marka ka hadlaya ishtiqaaqa min alxiira haddii laga keenay lafdiga xawrka ah waxay noqonaysaa yaxaaru fiiha waxaa ka wareera ku wareera barafka aragga waxa aad marku u quruxsan yahay de indhahaada wax birbirqaaya ama qurux badan oo aad u qurux badan markaad indhahaada ku dhacaan indihii baaba wareeraya <clears throat> oo kasoo maaratay si fiican aanan uga buuxsan karin yaxaaru fiiha daraf shadiidatun sawaadi اlcayn xuurkii waa cadida iyo quruxda iyo jamaalka ishuna ay ka wareeri iyaguna dhalaal iyo iftiin ayay leeyihiin ciin u imow xuurun ciin bu ahaaye ciinku waxaa weeye shadiidatun ay daran tahay sawaadilcayn isha madowe inta madoowe bu'daa aad bay u madowdah shadiidatu bayaadilcayn isha inteeda cadna aad bay u caddahay wey marka qurux aad iyo aad u badan indho waaweyn oo madowana loo nadaamiyey loo hagaajiyey inta cadna aan xaab iyo guduud iyo xidhiiddo guudoonoo dhiibayo taagan aan lahayn ayuu ilaahi subxaana wa tacaala ka dhigay wa bixuurin ciin buu fasirayo wuxuu yidhi zawajnaahum ay ankaxnaahum waan u guurinay xuurulciin baan u guurinay muminiintii mutaqiinta xadaana cabdullahi bnu muxamedin qaala xadaana mucaawiyata bnu camr qaala xadaana abu isxaaqan can xumaydin qaal samictu anas bni malikin radi allahu canhu can nabi sal slam qaal maa min cabdin yamuutu lahu ma jirto addoon oo yamuutu dhimanaya lahu u sugnaaday deena ha markuu dhinto cindallah ilahay agtiisa ku heli khayrun khayr oo ehlu khayr ilahay ka dhigay waa dhintay wadnaha farta lagu hayaa ilen maxaad heli doontaa iyo maxaad ka hor imaan dooni maxaad la kulmi doontaa jannadii inaad geliyo in kale isma ogid marka intuu dhinto wadna fogtiintii ka baxda jannadii waatan qabso la dhihi ma jiro oo yasuruhu dayna ku farxi an yarjica ila dunya inuu adduunyo kusoo laabto wa ana lahu dunya adduunyo iyo wamaa fiiha waxa ku jiro o dhan gacanta haba laga saaree qof intii uu xaqiiqsaday gacanta ku dhigay hubsaday inuu ahlujanno yahay jannadiisiba la tusay adduunha lagu celiya dhihi ma jirtaa layidhi walow adduunyadii o dhan baa gacanta lagu geli haddii la yidhahdo ma yeelayo wuxuu ku falaya dhibaatadeeda qoraxdeeda walbahaarkeeda iyo murugteeda iyo cabsadeeda iyo tuugadeeda marka jannuba helayn wamaa fiiha ma jirto marka qof tamanina in adduun lagu soo celiyo ila shahiidu shahiid mooyeene shahiidka asaga fii sabiililah ku dhintay adduunyada in lagu celiyo isaga yuu tamanina doonaya limaa yaraa wuxuu arkay min fadli shahaada shahaadada fadligeeda iyo wuxuu ku helaya darajadeedu arkay wuxuu rabaa fainahu yusiru yasuru waxa farax geli marka an yarjac inuu celiyo ila dunya adduunyada uu ku noqdo oo fa la dilo maratan ukhra mar kale intii la dilo uu soo laabto mar labaad haddana la dilo darajadiisa kor usii kacdo ayuu rabaa kan kale camal saalixa yaa allahu yaa ummatia ah, takaaliiftii sharcigeed tacaakuf ku soo dhammaystay dunuub maamuba ku dhacay oo toobadii istiqfaarta ka dabageynayey marka jannada waata la yidhi wuxuu noqon doonaa moogaasa wuxuu ilaah ka dhaafi maayo dibni ma celinayo ila isaga ma rabo qaala wasamictu anas bnu maalik ayaan maqlay can nabi sal slam ka warin anuu nabigu qaala inuu yidhi lrawxatun fii sabiili illah caraabo ilahay waddadiisa lagu caraabo jihaadka aw qadwatu ama kalahad baa khayru min adunya addunya wama fiha ka khayr badan walaqaabu qawsi axadikum axadkiin qaansadiisa in la dhigo min aljannati jannada xaggeeda aw mawducu qaydin yani sawda ul meel laga dhigo qaydkuna waa yani sawda buu kuu fasire waa shaabuug iyo ushe intaa in leeg oo jannada ah yaktaru ka qarban min adunya adduun wamaa fiha wax ku dhex jira walow ana imra'atan haweenaya min ahli janna ahlujannaha gabarh ka mida hadday iطalacad soo fiirisa ilaa ahlilardi ehluardaha hadday saa usoo fiiriso samada korbay jannada samaday jirtaa samada ayay jannada jirtaa hadday ehluardaha saa usoo fiiriso gabadh ehlu jannihii kamida la'adaad waxay iftiimin laheed oo wah ka dhigi laheed maa baynahumaa samada ay joogtay iyo jannada iyo ardada inta udhexayso o dhan bay iftiimin laheed walamaa ra'at waxay ka buuxin laheed riixan udug iyo caraf wanaagsan oo udgoon y saxansaxada kusii dayn laheed walamasiifuhaa madaxeeda waxa saaran gambada madaxa u saaran calaa ra'siha madaxeeda gambada saaran yaa khayrun ka khayr badan min adunya addunya wamaa fiiha waxa ku dhex jiro dhanba xajada wey marka jannadu waxa weeyaan waa wax aan wax loo dhigi kara aman lahayn wax loo dhigi karo haba yaratee male ah. maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi lbashar baa lagu soo koobay markii dadkii looma sheekeeye looga sheekeeyba waxaa la yidhi oo waxaan wax suuraysan kara buu jirinba indhana mayn arkin dhagana mayn maqal ayadoo la suuraysan kara maaha barwaaqada ayadaa ah, ilaahay subxaana watacaala gacantiisu ku sameeye wey guryaheenna innagaa gacmahena ku samaysanay sulfaseedyaha iyo gogolaha iyo beeraha iyo waxaan inaga gacanteena kusa samaysanay ma aha rabulciza subxaana wa tacala ilahay baa abuuray daaru karaama ilahay baa qarsiga iyo geedaha iyo barwaaqadaas isaga gacantiis ku sameeyey subxaana wa tacaala marka qofku ilahay nuzul iyo martiqaad isaga u sameeyey de waxaa weeyaan waxa lala dhigi kara maaha ma laha wax loo dhigi kara ma laha baabu tamani shahaada shahaadadaasi marka fii sabiili اllahi in la tamaniyo oo la baryo oo la yidhahdo aan ku dhimanno aan jeclaan lahayn oo ilahay dartii u dhimanno qala xadaana abu yaman xakam bnu naafic qala akhbarana shucayb bn abi xamza can الzuhri qala akhbarana saciid bn musayibin can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu qaal samictu nabiya sal slam baan maqlay yaquulu leh wladii nafsii biyadihi allaha naftayda gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye lowlaa ana rijaala rag min almuminiin muminiinta ka mid ah haddaysan jirin oo laa tadiibu anfusuhum naftooda ayna ku raali noqonaynin an yatakhallafuu cana inay iga haraan ani nabi maxamada walaa ajidu ana u heli karin ma axmiluhum calayh waxaan ku xumbaaroo gaadiidoo haysahaya maa takhallaftu kama hareen buu yidhi can sariyatin ilaalo ilaalada yar ee jeeshka weyn aan ahaynee la yidhi wax soo arbusha kama hareen iska dhaf ciidan weyne taqduu kalahaysa fii sabiillah wadadahay ku kalahaysa kama hareen buu yidhi ee haddaan baxoo waan bixi baho muslimiinta saxaabada waxay rabaan inay raacaan anna waxay ku wada baxaan ma oon siiyo ayaguna ma haystaan waxay mar walbaba ku diyaargaroobaan waladii nafsii biyadih allah naftayda gacantiisa ay ku jirtaa ku dhaartee lawadidtu waxaan jeclaan lahaa anii uqtalu in lay dilo fii sabiililah waddada ilahi laygu dilo uma uxyaa lay nooleeyo haddana dib laysoo nooleeyo uma uqtal haddana lay dilo uma uxyaa lay nooleeyo uma uqtal lay dilo uma uxyaa lay nooleeyo uma uqtal haddana lay dilo yaan jeclaan lahaa bu nabig alay salaam yiri rasuulka sala allah aleyh waali wasalam nubuwo iyo risaalu ilaahay siiyey shahaadana waa tamaninayaa sala allah aleyh waaalih wasalam khayrka iyo wanaagga iyo qofka inuu mar walbaba ziyaadadeeda uu jeclaado dalbo himada caaliga waa loo baahan yahay wax yar uuna ku raali noqonin ama wax uun xadaana yuusuf bnu yacquub asafaar qaala xadaana ismaaciil ibnu culayat ibni miqsam can ayuub ibn abi tamiim asikhtiyaani can xumayd bni hilaalin can anas bni malik radi allah canhu qaal khadaba nabiyu sala la alay slam baa khudbowey faqaala wuxuu yidhi akhada raaya ciidan buu nabigu diray calayh salaam dhulkaa ruum buu u diray meel mu'te la yidhaahdo ee muslimiinta iyo gaalada isku dhaceen ay isku qabteen dagaal baa dhacay saddex ninoo nabigu isdaba dhigay oo uu guddoomiye iyo ku-xigeen iyo kusiixigeen uu ka sii dhigay ixtiyaad iyo taxadar darteed yaa saddex iyo batmentaali u kala horreeyeen u kala shahiidaoo kii u horreeyabaa shahiiday kii kuxigay tiibuu nabiga ka sheekay sala allah aleh wasalam waa loo soo waxyooday markiiba waa loo soo laliyey wixii dhacay dagaalkii siduu ku dhammaaday iyo wixii dhacay yaa rasuulka cala salam sagoo madiina jooga markiiba loo keenay malaku jibriil calayhi salaam ilahay baa og oo wax o dhan la socdo markaa jibriil baa la soo dhiibaya daqiiqada waa ugu imaan doona nabiga sala allah alay slam wuxuu yidhi nabigu akhada raayata calankii ciidanka ee ninka hogaaminaya jihaadka iyo dagaalka calan buu wadanaya dagaalgelinaya oo uu leeyahay aggaa urida saa yeela marka akhada raaya calankii waxaa qabtay zaydun zayd baa qabtay oo marka hore loogu talagalay ciidanka hogaankeeda zayd ibnu xaariata ibnu sharaxbiil alkalbi xibru rasuulilah wa mawlaah wa usiib waa laasiibo asagii ku dhacday ilan inta badan waxaa la istihdaafaa ciidanka ninka hogaanka haya madaxda ee dadka amar qaadanayaan ee ku gabanayaan ee fiirsanayaan ee dhiirigelinaya ee caraabinaya ninkaasaa laga dilaa ninka haddii la dilo ciidanku waa isku dhex yaacaya nabigu waa ka sii gaashaantay calayhi salaatu wasalaam uma akhadahaa waxaa qabtay calankii jacfaru jacfar waa nabiga adeerkii wey jacfar bin abi aalib akhuu cali shaqiiq cali walaalkii wey fausiiba jacfarna waa la asiiba waa lala riday isagana waa lagu aaladilay uma akhadahaa waxaa qabtay cabdullahi binu rawaaxo lamarkii saddexaad fa usiiba isagana waa la asiibay laba kuxigeen buu lahaa marka zayd uma akhadaha waxaa qabtay calankii saddexday markay dhammaadeen oo dhinteen waxaa weeye markaa ciidankii wuxuu noqday hogaan laaan buu noqday markuu hogaan laaan noqday waa la ogyahay marka natiijada inay ku dhammaanayso burbur iyo maaragtay kala daadasho iyo inhiyaar nafsi jab baa dhacaya qalbi jab baa dhici waa la burburi marka saa darteed wuu ka gaaray khaalid bin waliid radia allahu canhu wa oo nin aad iyo aad cajo badan u ahaa jaahiliyatan wa islaaman ba xagga dagaalka aad ugu inkaarraa iyo taatikada yaa asagoo nin magacaabay jirin calanka la booday ah, ilan talada hadday ku qabsato waa inaad talada meesha kaa qabsata aad ka gashaa la rabaa aniga layma magacaabin inaad tirahda maaha w wax burburaayo waxalaabaayo furuq inaad tirahda istaagtaa la rabaa wuxuu yidhi nabigu uma akhadaha khaalid bnu waliid khaalid bnu waliid baa qaatay calankii can hayri imratin magacaaw la'aan isagoo wax imaara iyo mas-uuliyad u magacaabay uusan jirin asagaa israaxo ismagacaabay fafutixa lahu waa loo furay buu nabiga alayh isalaatu wasalaam gacantiisaa guusha ilahay ku keenay muslimiintu way guulaysteen kii shahiida waa shahiiday laakiin muhimaddu waxaa weeye gobada inaad ku hadho oo cadowa aad ka gacan sarrayso tana la rabaa fafutixa lahu wa qaala markaasuu wuxuu yidhi nabiga calayh salaam maa yasurunaa nama farax gelinaya anahum ayagu cindanaa agtaanada maanta inay yihiin kuwaa shahiiday inay maanta naag joogaan kuma farxayno inkastoo murug iyo walbahaar aynagu hayso oo dad aan jeclaan oo haddana jannaday galeen baan ka jecellahay buu nabiga alay isalatu wasalaam qaala ayub wuxuu yidhi aw qaala wuxuu yidhi maa yasuruhum ayaguna farax gelinaynin anahum cindana agtaanada inay maanta joogaan saasuu nabiga alay salaam oo maanta soo noqdo dildhama ina aqbaleen inay dumar labaad dhintaan wacaynaahu labadiisa indhood nabiga markuu hadlaayo tadriifaan ilin baa ka qulqulaysa sala allahu alayh waaalih wasalam geeri xanuun badan bay ahayd oo nabiga calayh salaatu wasalaam uuna ka harin weligiisba xataa markii u dambaysay jiradiisii wuxuu diyaariyey usaama binu zayd iyo ciidan xoog badan si nimankaa iyaga ahee saxaabadaas maalintaasi gacantooda ku shahiideen si fiican darsi loo soo siiyo ah, usaama binu zayd waana la fuliyey abubakr waa fuliyey marka dambe usaama oo ciidankiisi diyaarsaday ayuu nabiga dhintay calayhi salaatu wasalaam wuxuu u horreeyey uu fuliyey marka abubakar wuxuu noqday ciidanka ha socdo ah, amarkii loogu talagalay muhiimadiisa ha guto ciidan la-aan baana hayso cadowgi baa nagu yaaba kala daatayoo mudaaharaad yaa bilowdayoo waxaa bilowday dad kale oo isku sharaxay nabinimo oo been iyo maaratay nabinimo sheegtayoo dhibaataana haysay maad ka daysid la yidhi abubakar wuxuu yidhi maya calan uu nabi moxamed calayh salaam taagay aniga ma dhiga yidhi waxayna ahayd siyaasa xakiima ah, siyaasa xakiima bay ahayd maxaa yeelay markii usaama binu zayd radia allaahu canhu haddaan la bixinin maxaa dhalan lahaa gaaladii meel walba ay joogaan madiina soo haweysteen maxamed waa dhintay aan magaalada madiina weeraro wax kuwii kale caraabtaha ee islaamko dhan daciif ahaana waa la gaaloobeynba kuwa badan baa marka nabiynoo sheegto qabaa'ilkoodao dhan ay ku dabasafteen marka magaalada madiinada khatar gelaysa nimanka waa daciifa ama u tagnaa la yidhi marka usaamo markuu ciidankiisii dilo yidhi muute aada oo ruum weerar ku qaada inta ay sii dhexmaraayeen carabti kale waa gojiyeen way wada gojiyeen waxay dhaheen nimankan xooggoodii waa sidii nimanka amninkan ruum u socda ee annaga xoog nagu maraayo aragtaan maxaa ka dambeeya wax ka dambeeya ka daran halkiiba nin walba ku barriiqday oo dhaqaaqi waayey alxarbu khudca waaye baabu fadli man yusrac qofka la legdo fii sabiililahi waddada ilahay lagu legdo gaadiiduu saaraaba gadoomay shil baa ku dhacay famaata waa dhintay fa huwa minhum kuwaas fii sabiililahida ku dhintay buu ka mid yahay qofka asaga wa qowlillahi caza wajalla waa ku saabsan yahay waman yakhruj min beytihi muhaajiran ila allah qofkii gurigiisa ka baxa isagoo ilaahay dartii u hijroonay wa rasuulihi rasuulka dartii iyo diin difaaceed iyo la cararkeed ayuu waddankiisa oga cararay uma yudriku lmowtu geeridii baa haleeshay w u dhintaba wuu dhintay bas u dhimaya ama la dilya faqad waqaca ajru ajirkiisa wuxuu ku dul dhacay cala ilahay korkiisa waqaca ee wajaba tafadulan ilahi isku waajibiyey inuu ninka ajir siinaayo xadaana cabdulahi bn yuusuf atanisi qaal ahbarana xadaani leyf qaal xadaana yaxya can muxamed bn muxamed bn xayaan can anas bni malikin can khaalatihi habeerertiisii ummi xaraam aheed binti milxaan ayuu ka warinaya anas habeerertiis ummu xaraam binti milxaan qaalad waxay tihi naama nabiyu sal slam yowma nabiga maalin saxda qariiban minii meel agtayda uma stayqada waa toosay yatabasama isagoo muusanaya yadxakudii fasiraysaa dixki oo qahqaha ma jirin waa muusooday faqultu waxaan ma adxakanka maxaa kaa qoslisiiye muusood wey qaala wuxuu yidhi unaasu min ummatii dad ummadayda ahaa curiduu lai bandhiga calaya korkayda yarkabuuna fuulaya albaxr alahmar badan cas albaxr alahmar badan cas bay fuulayaan baxrul carab la yidhaahdo kalmuluuka boqorradoodu calaa sirati dooma saaran alaa sirati boqorro sariiro saaran doon bay saaran yihiin oy ku baxayeen markaa boqorro saaran sariir korkeed yayba u egyihiin ba layidhi nimankii dhulka ku dagaalamaya ee saxraha ordi jiray oo doomo ku dagaalamaya latusab nabiga alayh salaam futuuxaadkii iyo bashaa'irtii nabiga uu sheegay bay kamid tahay uu sii bishaareeyey sala allahu alayh wasalam waashe waxaasoo dhan in dhici doonaan shaam baa la qaban doonaa dad baa imaan doona madiinadeena markaas dhahayan war ka soo carara gaajada ciraaq baa imaan doonaa kuwa ciraaq baa la furi doonaa markaas kuwa imaan doonaan yaman baa laga imaan doonaa wاlmadiinaةu khayru lahum low kanuu yaclamuun waa kii lahaa qaalat waxay tidhi fadcu llah ilah ii barya ijcalanii minhum in igu daro fadacaa laha waa u baryey ilah kuwaa ku dar buu yidhi hore uma naama ثaaniya mar labaad buu saxday fafacala milaha sidii oo kaleu nabiga muusooday faqaalat waxay tihi mila qowliha hadalkeedii maxaa dhacay waa u sheegay faajaabaha milaha jawaabtii buu siiyey dadkaasaa lay tusay nabiga faqaalat waxay tihi idcu llaha an yajcalanii minhum inu igu daro ilah ii bari faqaala wuxuu anti min alawaliin kuwa horaad ku jirtaa ma soo gaaraysid kuwa dambe weyde kuwa dambe lasoo gaaraysa ku hara ku tegi fakharajad way baxday maca zawjiha cubaara binu saamid cubaara binu saamid oo zawjkeeda ciidan uu ku jiro yay raacday haaziyan ayadoo isagoo duulaya zawjkeedii bay dhex ka tarraacday awala maa rakiba almuslimuuna muslimiintu marka u horraysay ay fuulaan albaxra badda maca mucaawiyata mucaawiya maciis mucaawiya la socdaan ciidanka laakiin waxaa diray cuhmaan binu cafaan falama insarafuu min ghaswatihim duulaankooda markay ka soo gadoomeen kaafiliin ayagoo soo noqday fanazaluu shaama shaam bay degeenoo faqurribat ilayha gabadhii waxaa loo soo dhaweeyey daabatun daabad litarkabha inay fuushay ku aado meel fasaracad haa lagaday daabadii baa riday famaatat gabadhi waa dhimatay ducadii nabiga halkaasay ku heshay radia allahu canha wa baabun man yunkab fii sabiili qofkii waddadii ilaahay lagu dhaawacaayo nakbadu waxa weeyaan waa isaaba fii axad alacdaa xubnahaada wax kamidun inay wax gaaro ciddi baad kaa baxday waa turaan waad kuftay lowyahaad yaa kaa jabay nabar baa ku gaaray waa uu qaniinay allaala wixii kaa soo gaaro xadaana xafs xafs bnu cumar qaal xadaana hamaam can isxaaq can anas bni malik radi allahu canhu qaal bacaa nabiyu sal l slam aqwaaman nabigaa dad diray u fiirsa xadiidkan xadiidkan wahmi baa ku jira wahmi wاlwahmu min xafs bni cumar sheikh اlbukhaari ayaa wahmigan xaggiisa ka ahaaday wuxuu leeyahay sidaa ku qoran fi kitaab اlmaghazi buu ku imaanaya isagoo sidan dhaama bacaa nabiyu sal اlahu alيh wasalam nabiga wuxuu diray aqwaaman qolo min bani sulayma reer bani sulayma ilaa bani caamir buu u diray fii sabciina toddobaatan bay lahaayee bani sulaymkaa la diray sidaas hadda ku dhigan yihi hadda sidaasuu dhigan yahi in reer banu sulaym dadaa la diray reer banu caamirra loo diray ciidankaa banu sulaymka la dirana sabciin ay ahaayeen sidaasna sax ma aha wahmi waa ku jiraa waxaa weeyaan waxaa la diray ciidan muslimiina oo saxaabada oo la yidhaahdo waxaa loo diray niman la yidhahda banu caamir inay qur-aanka gaadhsiiyaan oo dacwada diin ay gaadhsiiyaan waxaa dhexda u galay oo ku ballan furay niman la yidhahda reer banu sulaym oo dhexda intay u galay laayey nabigana waa habaaray bil kaamilu habaarayay ricli iyo dakwaan iyo nimankaa banu sulaymka oo ricliga ka dhashay suurada horta saxda sidaa wey waxaa la diray waa quraa saxaabada nabiga oo qowska walbaba ka kooban waxaa loo dirana waa niman reer banu caamir la yidhaahdo quraa bay ahayen dagaaloo mayna soconin inay diinta gaadhsiiyaan oo qur-aanka ka saxaan baa la rabay dhexda waxaa u galay niman reer banu sulaym la yidhaahdo qabiilka banu sulaymkaana jirib ka hooseeyo ricli la yidhaahdo ayaa dhexda u galay kuwaasaa laayay saxaabadii oo meel haada intay ka heleen eber ka dhigay marka usluubka marka wuxuu ahaa in la yidhaahdo nabigu bacaa wuxuu diray aqwaaman dad buu diray bacda nusakda saasay ishaarayaan dad buu diray nabiga calayh salaatu wasalaam macahum waxaa la socda dadka uu nabigu diray akhu umu sulaym macahum akhu umu sulaym umu sulaym walaalkeed oo xaraam binu milxaan la dhihi jiray yaa dadka uu nabiga diraayo la socda oo ciidanka wada xaggee u diray ilaa bani caamir buu u diray nabigu alayh salaam faqadara waxaa ku ballan furay oo laayay banu sulaym ayaa laayay quraadii madkuuriintaha la soo sheegay sidaasay ahayd marka bacaa aqwaaman buu nabigu bixiyey calayhi salaatu wasalaam ilaa bani caamir buu u diray fii sabciina toddobaatan bay ahaayeen faqadara bani sulaym baa deena ku xadgudbay marka min bani sulaym meesheedaasi maahum ahu umu sulaym wey macahum ahu umu sulaym umu sulaym walaalkeed oo la dhihi jiray xaraam bin milxaan ayaa la socday ilaa bani caamir baa loo diray fii sabciin falamaa qadimuu markay tageen meeshii oo ay ku dhow yihiin banu caamirkii niman reer banu sulaym la yidhahda dhexda u galay marka oo hor istaagay markaasuu qaala lahum wuxuu ku yidhi khaali abtigay abtigaa waa kee waa xaraam xaraam binu milxaankii wey oo anas binu maalik hooyadii la dhashay qaala lahum saxaabadiisii buu la hadlayaa khaali abtigay baa wuxuu ku yidhi war rag baanu hor fadhiyoon hor tuurane bal ataqadamukum anaa naga sii horayna idinka tuuraada halkan nimankaasaan u tegiye fain ammanuunii hadday ammaan i siiyaan oy nabadgelyo i siiyaan xataa ubaliquhum can rasuuli illaah wadno rasuulka xaggiisana ka wadno ilaa ka gaarsiino i imaada marka oo waan soconaynaa oo dacwadeynaan fulinaynaa wailaa haddii kaleo wax kale uu soo baxo haga dheeraanina wailaa kuntum waxaad ahaanaysaan minii xaggayga qariina kuwa ii dhow haga dheerana haga fogaanina haddii arataan wx warka dhammaado ammaana igu baaqeenna isoo raaca fataqadama waa hormaray xaraam binu milxaan faamanuuhu ammaan bay ugu baaqeen waxayna waba kuma yeelayno waxbaa argagixina soo dhawaada kuwa kale hama imaadaano fabaynamaa yuxadiuhum ah, wixii xaram binu milxaan uu u sheekeenaayo can nabiyi sal sl dacwadiibu bilaabayba diintii uu gaarsiinaayo id awmau gaaladii uu hortaagnaa yaa waxay u baaqeen ilaa rajulin nin bay u baaqeenoo minhum gaaladii kamida oo ay dhaheen war xagga aado ka soo wareego ninkan hadli waan la hadlaynaaye caloosha ka geli fadacarow markaasuu warantiimbiyo faanfadahu dhanka kale oga bixiyey saxaabigu hadlaayo diintii faafinay faqaala saxaabigu wuxuu yidhi allahu akbar fustu warabbi اlkacba waan liimaanay kacbada rabbigeed baan ku dhaartay adoo diin sheega ayaa lagu dilay sooma oo islaanimo lagugu dilay wax kastaaba laskaga dhintaaye uma kadib markii saxaabigii la dilay maaluu waxay ku jeedsadeen calaa baqiyati asxaabii asxaabtiisii intii soo hadhay halka tuureedday ku leexdeen faqatalum way laayeen ilaa rajulun acraj nin naafa ahaa oo saxaabada ka mid ahaa oo taxadaray oo saciiddaljabala buur iska sii fuulay oo anigu orad hadday noqoto kama bixi karee shiidaan uga fiirsanaya buurta galay qaala hamaam wuxuu yidhi wa uraahu aakhara minhu macahu mid kalena waa la soco o u weeryeelay labadaas ka baxsatay faabara jibriilu calayhi salaam baa markiiba soo buuray annabiya sala allah aleh wasalam buu u sheegay anahum saxaabadii uu dirayay quraadahaa raggii qur-aanka ka dhacaya wey dalabatulcilmigahaa ee diinta nabiga ka qaaday waxay uu sheegay qad laqow inay la kulmeen rabbahum rabbigood nimankii lalaa rabbi bay la kulmeen reer adduun maaha canhum ilahay waa ka rabbi noqday wa ardaahum waana raaligeliya ayagina mabsuudiin wey hadda fa waxaan ahayn buu leey saxaabigu naqra'u kuwa akhriya qur'aan aayad quraan akhrin jiray waata aayadda qur-aanka saxaabadii baa hadashay shuhadada ahaa oo aakhra jooga farriin soo diraaya ilahay waa ka gudbinaya aayad bay noqotay lafdigeedii marka waa la nasakhay an gaadhsiiya qowman aqoonka anigoo rasuulku u wen yahay an qad laqiina inaan la kulanay rabbanaa rabbigaano oo fa cana uu rabbi naga raadli noqday wa ardaana uuna raaligeliyey arrinta naga gaarsiiye waa la gaarsiiyey uma nusia bacdu kadib waa la nasakhay aayaddaas fadacaa calayhim waxaa habaaray rasuulka alah salaam qoladii buu habaaray arbaciina sabaaxan afartan subxood buu nabigu habaaray sal la alay slam qunuut calaa ricni reer ricli wa dakwaan wa bani lixyaan wa bani cusaya aladiina casuu اllaha warasuulah ilahay rasuulku waa caasiyey gaalada ayuu nabigu habaaray alayh الsalaatu wasalaam qala xadaana musa bn ismaaciil qala xadaana abu cawaan alwadax an aswad huwa bnu qays an juda bni sufyaan ana rasuula اlahi sal slam kaana fii bacdi اlmashaahid meelaha mashaahidda ee uu nabigu ka qayb galay ee uu xaadiray goobaha uu xaadiray mid ka mida ah, yaa qadamiyad waxaa dhiigtay isbuucahu nabiga fartiisa fartaa dhiigtay nabiga alay slam o dhagax iyo waxba ku taroontarooday faqaala markaasu wuxuu yidhi hal anti ilaa isbuucun damiiti wa fii sabiili اllahi maa laqiiti saasuu yidhi hal anti maa anti ma tihid ilaa isbuucun farun baa tahay damiiti dhiigtay wa fii sabiili اllahi waddada ilahay baadna ku jirtaa maa laqiiti waxaad la kulantaba wax alla waxaad la kulantaba fii sabiili illahi wey far dhiigtay baa tahay laguu fadhin mahayo waa wixii la raadinaye baabu wuxuu ku saabsan yahay man yujraxu fii sabiili اllah caza wajal waddada ilahi iyo jihaadka qofkii lagu dhaawaco kii dhintay ogaanay kii dhaawacmayna waa kan xadaana cabdulahi bn yuusuf qaal abarana mali an abi zina cabdulahi an cabdiamaan an abi hurara cabdiamaan dawsi radi alahu canhu ana rasul a sal slam qaala wladii nafsii biyadih allah nafteeda gacantiia ku jirtaa ku dhaartae laa yuklamu axadun qof lama dhaawaco fii sabiil ilahi jidka ilah iyo jihaad laguma dhaawaco u fiirsa niyada hagaajiso wallahu aclam ilahay baa yaqaana biman yuklamu qofka la dhaawaci fii sabiilihi ilaa haddii qof ilahay dartii loo dhaawaco jaa ywma alqiyama maalinta qiyaamu imaanaya walownu lownu dami dhiigga midabkiisa oo kale wuxuu midabku u yahay dhiiggiisii adduunyada lagu dhaawacay qiyaamaha isagoo sidii u qulquli buu imaanaya dadkaa la tusaya shahiid inuu yahay dadkan u laba martaba ahayn ah, ammaan iyo faam wanaag bay u tahay iyo manqaba lown lown midabka waa midabkii dhiigga wariixu riix uduguna riixulmiski miski udugiis wey walcarafu carafulmiski waa soo arortay miskiga udgoon oo kale wey udugoo dhiigga qarbuuna maaha midabka laakiin waa dhiiggii oo kale si marka ummadda ay u arkaan oo asagana sharaf iyo karaama ugu noqoto karaamadiisa qofka banaanka lasoo dhigay wey marka wanaagii uu markaa adduunyada fi sabiil lahi ayaa lagu muujinaya baabu qowlilahi caza wajal qul hal tarabasuuna bina ma naga sugaysaa wax kale ilaa ixda alxusnayayni labada wanaag mid un baad naga sugaysa wax kale ood naga korataan oo sugtaan miya miyaa jira ah, annaguse waxaan sugaynaa an yusiibakum ullah bicadaabin min cindi oo biaydina gacan ilahay ama gacantan inaan u dhimataan labada mid un baad naga sugaysaan hal tarabasuuna bina ilaa ixda alxusnayayn cid اlxusnayayn waxaa la yidhaahdaa annasru wالshahaada inaan guulaysano iyo inaan shahidno aakhare aan jannada anadama degdegnaba wاlxarbu sijaal wa baabun buu ku xidhan yahay wuxuu ku saabsan yahay baabku alxarbu dagaalku sijaalun waa meermeerto meerto wey meerto weeyaan oo moorkeysi wey ah, marra adaa guulaysan mar waa lagaa guulaysan mar waa guulaysan mar waa laga guulaysan markii lagaa guulaysto lagu jabiyo haniyo abina ifao kor usoo kac moraalkaydu kaa jabin kadib deena soo gadaal ka soo iska soo abaabul wey walxablu sijaal sida wadaanto kale sijaal min asijli wadaanka la yidhaha sajlan yaa wadaanta la yidhahdaa markii wadaanta ceelka intii lagu rido la shubaayo laba nin isla shubaayaan kolla kana jiidi kolla kaasa jiidi kolla kana jiidi kolla kaas marka dambe bananka lasoo dhigi sidaas oo kale waa xarbu sijaal xadaثana yaحya بن bukayr qaal xadaثana layt qaal xadaثana yunis bn شihaab can cabdillah cabdillah bn cabdillah ana cabdالlahi بn cabaas akhbarhu ana aba sufyaan bn xarbi ahbarah ana hiraql ninkii hiraqlaha ee boqorkii rom qaala lahu abu sufyaan oo uu waraysanayo oo markaa gaal aho ayaa nabiga la weydiinaya saaltuka waxaan ku weydiiyey kayfa kaana qitaalukum iya see dagaalkiina la dagaasheen uu ahaa markaa dee waa cumrat اlxudaybiya heshiiskeedii weeye markuu ka faa'iidaysanayo soo ma dagaalka waxaa markaa dhacay qaswatu bader baa dhacay oo muslimiinta ay guulaysteen uxud ayaga ay toddobaatan dileenna waa dhacday oo waa soo martay axzaab oo garbadhacda noqda ayaguna ay jabeen laakiin ay carareen wax dhibasho weyn ayna dhicinna waa dhacday intaasoo dhan yaa dhacday marka marka kayfa kaana qitaalukum iyaahuda waa saas hadda waa ka jawaabi karaa fazacamta waxaa sheegtay ana alxarba dagaalku sijaalu inuu yahay moorkaysi wa duwalun wareegto wareegto inuu yahay addan inuu guulaysan fakadalika rusulu buu leeyahy raqle rusushuna waa sidaas tubtala waa la imtixaamaa uma takunu lahum alcaaqiba ciribta dambana ayagaa yeesha lannahu haddiiba guushu ay iskaba socoto mar walbaba iyo nasriga waxaa laga yaabaa dad aan muslimiinayn inay iska soo xaroobaan oo dhahaan dadkan mar walba adkaanaya ee guulaysanaya wadana baabi'inaya inaan isku dhiibno inay dhahaan baa laga yaabaa marka inay mararka qaar adkaadaan oo qofka soo islaami qof ku qancay islaamnimada uu noqdaa la rabaa haddii muslimiinta mar walba laga adkaado oo la baabi'iyana niyajabbaa imaanaya dad baaba daciifuliimaan ahoo iska carari oo dhihi meeshan islaamnimadan nasr iyo guulba aan lahayn marka marra waa guulaysanayaano guusha ilahay bay heli marra waa la imtixaami marra way shukrinayaan marra way sabrayaan marra way shukrin nicmada ku shukrin marra way sabrayaan oo musiibaday ku sabrayaan baaba qowlillaahi caza wajal ilahay qowlkiisuu ku saabsan yahay uu yidhi min almu'miniina waxaa ka mida ah rijaalu rag sadaquu ka dhabeeyey oo ka rumeeyey maa caahadulaahi calayh sadaquu maa caahadulaahi calayh ilaah waxay kula ballameen iyo cahdiga ilaahay la galeen ee ay dhaheen haddaan dagaal gallo carar waa naga xaaraan waa la arki doonaa raggii rag ka dhabeeyey baa jira fa minhu raggaa waxaa ka mid a man qadaa naxba nintiisii ay dhammaatay oo dhintay oo shahiiday oo qadaa gutay naxbahu nadarkiisii oofiyey saa ku tegey wa minhu waxaa ka mid a man yantawi ku sugaaya oo ballantiina ka soo baxay maalkiisi wktigiisana un sugaya wma bdluu an bdlin tbdiila bdlid xadaثna mxamed بn سacيid الkhusaaعي qala xadaثna cabdالله عlى can xumayd qala sأltu anaسa xaa xadaثna cmr ibn zuraarata qaala xadaثna زiyaad ziyaadkaasi صaaxiibu ibn isxaaq baa la yidhaahdaa magaciisana waa la isku hayaa ibn cabdالlahi الbakaayi wa la yidhi ziyad ibn cabdالlahi الbakaayi qaala xadaثnii xumayd طawiil baa i warramay can anas radي الlahu canhu qaal qaala cami adeerkay baa ka maqnaa anas binu anas binu nadar ahaa anas binu nadar waa anas binu maalik adeerkii wey markuu dhashay baa adeerkii magaciisa loogu magac daray adeerkii anas binu nadar wuxuu ka maqnaa can qitaali badrin dagaalkii bader leanna dagaalkii bader dagaal iclaankiisa la muujiyey maaheen ciidan yar oo loogu talagalay inay waddada u fadhiistaan abu sufyaan iyo safarti ayuu ahaa marka dambe gadaal kala ballaadhay liyaqdiya allahu amran kana mafcuulan dan uu ilaahay lahaa ujeeddo uu ka lahaa guul ilaahay uu muslimiinta uu u qoray inay muslimiinta maalintaa helaan gaaladana xoogooda inay waxba ku taraynin inuu muujiyo ayuu rabay subxaana wa tacaala ee marka hore dagaal lagumaba talagelin weyn marka dad badanoo saxaabada ka mid ah ka haray kadib kaharidday ka hareen waxbay ku keentay ah, nimankii badiliyiinta oo la koolkoolinaya oo malaa'igtii ka qayb gashay iyo saxaabadii intaba ka qiimo dadka kale badiliyiintii markaasa wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi anas binu nadar yaa rasuul allah rasuul allow qibtu waxaan ka maqnaa can awali qitaalin dagaalkii u horreeyo qaatalta aad dagaalantay almushrikiina gaala aad la dagaalantay dagaalkii u horreeyo safka saf ah wixii sariya ilaalaa ma ahee waan ka haray qadar allay ku dhacday layin allaahu ilaahiisi hadduu ashhadani ixaadiriyo qitaalalmushrikiina gaalada dagaalkooda hadduu mar dagaal kale ixaadiriyo layarayana allaahu ilaahay wuxuu muujin doonaa maasa asnac waxaan sameeyo layarayana allaahu layarayanna wuxuu arki doonaa yani uu daahirin doonaa allahu ilaahay ma asnaa waxaan sameeya waa la arki doonaa bu falamaa kaana yowma uxudin maalinta uxud markay ahayd qaswata uxud wankashafa almuslimuuna muslimiintuna ay jabeen markii hore yowma uxud markii hore guul bay muslimiinta guulaystay kadibna xoogow khilaaf baa dhacay muslimiintu waa kay jabeen inkashafa almuslimuun way faydmeen waa cararay qaar baa cararay oo madiina qaar nabiga alay salaam bay meel la galeen kuwa waa la kala fiig dhexdeeda loo galeen yagibaa kor iyo hoosba laga galay rag baa gadaal kaga yimid qaala wuxuu yihi saxaabigii anas binu nadaraha waa kii hadda kahor nadrae allahuma allow inii actadiru ilayka waxaan kuga cudur daaranayaa mima sanaca haaulaa yani wuxuu jeeda asxaaba asxaabtayda waxay sameeyeen waan kaa raaligelinaya buu yidhi waan ka sadaxonaya actadiru ilayka waxaan kaaga cudurdaaran mima sanaca waxay sameeyeen haaulaa yani cararkan wax loo fadhiyey maaha waan kaa cudurdaaran waadraw ilayka waxaan kaaga bari noqonon kollaba samaynaynin ilaahayna iga badbaadiyo mimaa sanaca waxay sameeyeen haaulaai kuwan yani mushrikiin gaaladan han boqoloo kilomitr ka yimaaday inay diin un baabi'iyaan iyo tawxiidka u yimid ayaguna caqiida xumadooda beri baan ka ahay uma taqadama hore u dhaqaaqayo faistaqbalahu waxaa ka hor imaaday sacad binu mucaad asagoo dagaalka ku jira oo sii socdaba meesha saxaabada ay sii cararayeen asaga dag usii dhexgalaya faqaala wuxuu yidhi yaa sacad binu mucaad aljannatu jannada wa rabbi nadar aabihii rabbiga abuuray ku dhaartay wa rabbi nadar nadar rabbiga abuuraa ku dhaartaye jannadiibaa wa innii anigu ajidu helaya riixa udugooda iyo udgoonkeeda iyo saxansaxadeeda min duuni uxudin buurtan uxud ee dhambaceeda taagannahay hadda sokadeeda jannadii baa iga udgeysu yidhi saxaabigu radi allahu canhu ardaa ilaahay subxaanau wa tacaala wuxuu siiyey duulu tanafusi walistinshaaq innaga ah, qofka bani aadamka sankiisa xad mucayana iyo qadar mucayanuu wax ka uriyaa waana ugu kala koreeyaa kubaa xoogow samboor qaba kubaa xoogow u furan yahay laakiin ha isku dar meel dhow unbu wax ka urin oo ama ka udgin ama ka urin jannadii baa isaga halkaas ilahi subxaana wa nafaskiisa ayuu gaarsiiyey inuu kasoo jannada uga udgo karaama wey min karaamaati alawliyaa bay ka mid radia allahu canhu ardaa qaala sacadba wuxuu yidhi fama stadactu ma kariya rasuul allah rasuul allah marka dambu sheekeynaya nabi allow ma karin maa sanaca wuxuu sacad sameeyey ani waan kari waayey bu cadowgii oo intii naga xoog bateen naga taag bateen dhexdaba na geliyo oo aan ku jiro asaga hore usii tiimbanayo inaan sidiisoo kala yeelo way u adkaatay qaala anas baa wuxuu yidhi fawajadnaa waxaan helnay bihi anas bnu nabar isagoo yaalla oo meyd ah bidcan wa amaaniina dhowr iyo siddeetan darbatan dhufashaa laga helay ka kooban bisayfi sayf lagu dhuftay ow dacnatin duritaan waran lagu duray ow ramyatan ganitaan bisahmin leeb lagu ganay gaaladii baa de nin dhacur daayo arkeen oo la dhacaya madaxooda jibinaya markaasay iskugu tageen nin walbaa meel kii leeb heshi leeb ku gan kii warhay timbi kii seefata ku dhufo wawajadnaa waxaanhay laqad qutila isagoo la dilay waqad maala bihi lmushrikuun mushrikiintina ay suraxumeeyeen sankii iyo dhagahii ay jarjareen tamfiil baa la yihahdaa waa arrin xun oo banaanayn xataa gaalada hadday muslimiinta ku sameeyaan muslimiinta inay gaalada ku sameeyaan ma banaano nahaa rasul la ala sl an ah, muthla muhladaasi waa la diiday lama ogolo famaa carafahu axadun qofna muunan garanin ilaa ukhtu walaashii unbaa garatay walaatii rumayac dhihi jireen bintu nadar iyaa garatay bibanaanihi farihiisay garatay intii kale waxba looma garan karo wajahela qof la gartay farihiisay garatay qaala anas baa wuxuu yidhi kunaa naraa waxaan u arki jireen oo nadunnu u malayn jirnay ana hadihi laaya aayadda nasalat fiihi inay kusoo degtay adeerka anas iyo wa ashbaahi ragga lamidka ah min almuminiin uu ka mid yahay rijaalun rag sadaquu ka dhameeyey maa caahadu llaha calayhi waxay ilaahay kula ballameen ballantii uu ballamay uu yidhi waa la arki doonaa waxaan sameeyo waa la arkay haddii wa qaala wuxuu yidhi ina ukhtahu walaashiis wahiya tusama rumaya la dhihi jiray qiso kale oo hadda kahor uu sameeyey buu ka hadlay ashayu yudkaru bishay baa la dhahaa ashayu yudkaru bishay hadda jihaadkiisi iyo dagaalkiisi meesha ku dhimintay baa laga hadlaya laakiin wuxuu dib u milicsaday nin cajaba inuu ahaa xataa markuu noolaayo ina ukhta walaashiis wahiya tusama rumayic kasanad waxay jebisay aniyata imra'atin gabar foolkeed iyo iligeed bay jebisay fa amara rasuulu lah sal slam baa wuxuu amray bilqisaasi asinu bisinin lagu qaado ilig laga siibo faqaala anas baa wuxuu yidhi anas binu nadarkan hadda laga sheekeeyey yaa rasuul allah waladii bacaaka bilxaqi ilahay xaq kugu soo bixiya ku dhaartaye laa tuksar la jabin maayo anoo ilahay madaxsanaayo taniyataha gabadha ilgeeda ilahay magaciisa anay ku dhaartay carurkaasna nimankaa ku dhacaano faraduu waxay ku raalli noqdeen bilarshi inay mag qaataan iyo diyo shan geela ku soo fadhiisteen nimankii la kari lahaa ee la lahaa ilga gabadhaas sida walaashaano iligeeda loo jabiyey ee foolkeeda loo qalaalay annagana waa inaan middan qalaalay dhehen si walba intii la la kari waaye markuu dhaartay quluubtooda ilahay baa gediyey nimankii war magna siiyo mala soo istaagin wa tarakuu lqisaasa qisaastina ba ka tageen faqaala rasul lah sal slam ba wuxuu yidhi ina min cibaadi illah addoommaha ilaahay khaaska ee awliyada waxaa ka mida man baa kamida low aqsama cala allah hadduu ilahay ku dhaarta laabara ugu baarifalayo magac ilahay ba hadduu ku dhaarto wallahi saasay noqon ilahay waa ka yeelaya subxaana wa tacaala oo mushkiladii taallay baa loo xalinaya mushkiladii taallay ee la mari lahaa magaca alle uu ku dhaartay baa ilahay u xalinaya waxaa kamida marka anas binu nadar baa kamida nin saas ajab ah buu ahaa xadaana abulymn abarana shucayb can zuhri xa xadaana ismaciil qaal xadaanii aii ismaaciilka waa ismaaciil bin abi weys ahaana waa abu bakr wasmahu cabdulxamiid bin abi weysin can sulaymaan ibni bilaalin waraahu can muxamed bin abi catiiq inuu ka wariyey can ibni shihaabin can khaarija ibnu zayd axadi fuqahaai sabcati casri taabiciin toddobadii fuqaha sabcada la dhihi jiray xilligii taabiciinta yuu kamid yahay khaarija ibnu zayd ana zaydan zayd ibnu haabit aabihii buu ka warinaya radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi nasaktu suxufa fi lmasaaxif qur-aankuu jamciyey zayd radi allahu canhu xilligii abu kadibna xilligii cumaan guddidii loo saaray ee musxafkan haddaan haysanee cumaaniga aruuriyey buu haddana ka mid ahaa wuxuu leeyay nasaktu suxufa qur-aankii baan yaan aruuriyaan qoray fii masaaxifi ah, masaaxiftii baan ku qoray iyo warqadihii iyo wixii la hayey fafaqadtu waxaan waayey aaya min suurati alaxzaab aaya suurat alaxzaab ku jirtay yaan waayey asagaa xifdisan ee wuxuu rabaa makhaatiga inuu u badsado qof yidhaahda nabiga maalintu nabigaan taas oga maqlay ama waan ka qoray in la helaa la rabaa makhaatina laba ugu yaraan makhraati waa in la helo inta iska xifdisane ninba nin kasii bowsade kasii akhristay looma jeedo ee tawaaturka ah qur-aanku waa mutawaatire ee waxaa la rabaa qof gaar ah oo si gaara ah u sheega marka suurat laxzaab aayad ku jirta kuntu asmacu aan maqli jiray min rasuul allah aan ka maqli jiray calayh salaam yaqra'u biha asagoo akrinaayo asaga waxbuu qoraya dad kaluu rabaa falam ajidha ma helin ila maca khusaymata bni haabit alansaari saxaabigaasaan ka helay alladii jacala rasuulullahi uu yeelay shahaadatahu maragtiisa shahaadata rajulayn laba nin makhraatigood ninkii laba nin makhraatigood la yeelay halkiisa makhraati keligeedu soo istaago laba nin buu u dhigmaa ninkaasaan aayaddii ka helay buu yidhi wahuwa qawluh waana qowlkii ilaahay uu yidhi min almuminiina rijaalun sadaquu ma cahadullaha calayh aayaddaa way aayaddan raadinayay khusayma laga helay laba qof buu u dhigmaa radia allahu canhu wa ardaa riwaay kale waxaa soo orortay inay ahayd aayaddu ayaduna inay aayad kala jirtay oo ah laqad jaakum rasuulu min anfusikum casiizun alayhi ma canidtum xariisun calaykum bilmuminiin ra'uufun raxiim ayadana waa la sheegay wallahu aclam bilahi towfiiq sala allah waslama cala nabiyina mxamedi wcala alihi wasaxbi ajmaciin